بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وحنكب الله بين آيات اللغاتنات إلى آيات صدا يتضباء سورة هود درسي هروحا أدن بيي عد كظلم بدني ما جرته عد الله كبين أبو رتي kuwaas qiyaamaha markay noqoto allah baa loo soo bandhigi markhaato oo dhan baa ku kici kuwaas waa kuwe marka aladiina kuwa yasuduuna ka hor joogsaday dadka can sabiililah wayabquunahaa ariiqada alle la dalbay ciwajan qalooc wahum iyaguna bilaakhirati aakhiro kaafiruuna ka gaaloobay ulaaika kuwaasi naarta mutay lam yakuunuu ma aha mucjiziina kuwa baxsan kara oo alle cajiz gelin kara filardi dhulka dhexdiisa wamaa kaana lahum uma sugna min duuni illaahi alla keyrkii min wliyaaa wax u gargaara yudaacafu lahum lcadaabu cadaabkaa loo laalaabi maa kaanuu ma aanay ahayn yastaiicuuna kuwa awooda asamca maqalka inay wax maqlaan suuragalu maahayn xaqa wamaa kaanuu mana aanay ahayn yubsiruuna kuwa wax arka qoladaa iyada oho xaqa dadka ka hor joogsata ma baxsan karaan dhulka dhexdiisa wax u kaalmayn oo gacan siinina ma jiro cadaabkana waa loo laalaabi maxaa ugu wacan marka maxaa dhibkaa u geystay xaqa ma maqli jirin mana dhegaysan jirin mana arki jirin ulaaika kuwaasi lam yakuunuu ma ahayn mujizi ma ahaanin mucjiziina kuwa cajis gelin alleh oo baxsan kara filardi dhulka dhexdiisa wamaa kaana lahum uma sugna min duni illaahi alla keyrka awliyaaa wax u gargaara yudaacafu lahum lcadaabu cadaabkaa loo laalaabi maa kaanuu ma aanay ahayn yastadiicuuna kuwa kara naftooduba ma karayni asamca maqalka xaqa la maqlo wamaa kaanuu yubsiruuna kuwa arkana ma ahayn ulaaika kuwaasi aladiina kuweeye khasiruu khasaaray anfusahum naftoodii ku khasaaray qofku naftiisu ku khasaaray raasamaalkiisiibuu waayay bal ribxu wadalla waxaa ka lumay canhum xaggooda maa shaygii ahayn yaftaruuna kuwa been abuurta wixii ay lahaayeen noo shafaac qaadi oo khayr baanu ka helaynaa way waayaan markii qiyaamaha la tago meel u kacayba lama oga waa dad khasaare wey raasamaalkoodii bay waayeen bal ribix daaya ulaaika kuwaasi aladiina kuway khasiruu khasaaray anfusahum naftoodii bay ku khasaareen oy waayeen meel baas bay sabab ugu noqdeen wadalla canhum waxaa ka lumay maa shaygii kaanuu ahayn yaftaruuna kuwa been abuurta laa jarama waxaa dhab ah annahum iyagu fil aakhirati aakhiro humul aksaruuna kuwa ugu khasaaro badan inay yihiin taasaa dhaba laa jarmad macnayo kalena waa loo sheegahay intaas aynu ku dan insha allah laa jarama dhab waxaa ah oo xaqiiqo ah annahum iyagu fi laakhirati aakhiro humul aksaruuna kuwa khasaaro badan wey oo ugu khasaaro badan ina aladiina kuwa aamanuu mu'minoobay wa camiluu camal oo qalbigana iimaan geliyey xubnahoodana daaco kaga shaqeeyey wa akhbatuu u khushuucay u hogaansamay ilaa rabbihim rabbigood ulaaika kuwaasi jannati jannada dadkeedii weeye hum iyagu fiihaa dhexdeeda khaalidun wa ku waari saaxiib waxaa la cabiraa mulaasimka yacni labada shay aan kala fakanaynin baa lafdiga carabiga saaxiib la cabiraa ina aladiina kuwa aamanuu mu'minoobay oo qalbiga iimaanku u galay wacamiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan oo qowl iyo ficilba camal wanaagsan sameeyey wa akhbatuu u khushuucay ilaa rabbihim rabbigood oo u hogaansamay ulaaika kuwaasi asxaabuljannati jannada asxaabteedii weeye hum iyagu fiihaa jannada dhexdeed khaaliduuna way ku waani basalulfariiqayni labada qolaba sifadoodu waa labadan hadda lasoo sheegay kal acmaa ku indhalo oo kala weeye iyo wala sami ku dhagala walbasiiri ku wax arka iyo wasamiici ku wax maqla hal yastawiyaani ma sima yihiin maalan tusaale ahaan adigaaba lagu soo hordhigay afalaa tadakaruuna miyaydaan waantoomin baan idhi dadi labada fariiqee lasoo sheegay kuwa naftoodii ku khasaaray iyo muminiinta camalkaa saalixa la yimid waxay ka dhigan yihiin qof indhala oo dhagala iyo qof wax arka waxna maqla dee ma siman yihiin adigaba hal lagu weydiiyo wey macnaha sidaasa ka dhiganta masalulfariqayni labadaa qolo fadoodu kal acmaa qof indhalo oo kale weeye iyo wal asami qof dhagala iyo walbasiiri qof wax arka wasamiici maqla hal yastawiyaani ma siman yihiin labadaasi maalan ba kasoo qaada afalaa tadakaruuna maydaan waantoomayn waa idin sile walaqad arsalnaa nuuxan nuux baan diray ilaa qowmihi baan u diray waxaanu ku nidhi inii anigu dheh lakum idinka nadiirun baan mubiinun oo cad oon geedna lagu soo gabanin dhowr qiso oo suurada lagu sheegi maa meeshan lainooga bilaabay qisooyinka faa'iidadooda nabiga ay u tahay tasliye wax laydha yani waa lagu calool adkaysiin in dhibaatada lala qabo dhibaatada hadda haysata lal soo maray oo ambiyadii soo mari jirtay ay aragnimo halkaa ka qaato yaa nabiga qisada loogu soo bandhigaya qiso walbana de oo dhan lasoo bandhigi maaye inta dhuuxa ah yaa lasoo bandhigi nabiyllaahi nuux nuux binu nabag wuxuu ahaa awalu rasuulin ursila ila shirki intii aadam iyo nuux u dhaxaysay shirki ma jirin dembi kale mooyaane shirki ma jirin shirkiguna wuxuu ka bilaabmay qubuur awalu shirki alcaalam badaa min alqubuur shan sheekoo wuddi iyo suwaac iyo yaquus iyo nasri iyo culimay ahaayeen dad fiicanoo wanaagsanoo alla caabuday ahaayeen markay dhinteen buu shaydaankii xertoodii ku yidhi ag fadhiista oo intaad calaamaysanoo magacyo u bixisaan ag fadhiista caabuda ma dhihin ag fadhiista oo si aad u xusuusataan buu ku yidhi intii culimada aragtay markay dhinteen yuu shaydaankii yidhi way caabudi jireen caabuda waa soo ag fadhiisteen marka markaasaa nabiyullaahi nuux la diray shirkigu wuxuu ka bilaabmay qubuur buu ka bilaabmay walaqad arsalnaa waan diray nuuxan nuux baan diray ilaa qowmihi tolkii baan u diray muxuu ku yidhi tolkii waa la amray inii anigu lakum idinka waxaanu ahay nadiirun dignin bixiye mubiinun oo cadoo aan waxba qarinayn allaa tacbuduu inaydaan caabudin baa la ii diray oo inii lakumtay ku xidhan tahay inaydaan caabudin ila allah alla mooye inii anigu cadaaba yawmin maalin cadaabkeed caliimin mulimin oo xanuujiya marka aliiminta yawmintaa laga sifeeyey laakiin waa isla midun maalin kulul weeye iyo macnaha ka dhigan tahay oo xanuun badan haddaad dee caasidaan ood amarka diidaan wey had walba ma aha waktiga dhibaatadu imanayso allaa tacbuduu inaydaan caabudin baa la ila diray ila allaha alla mooyaane inii anigu akhaafu waxaan uga baqi calaykum dushiina cadaaba yawmin maalin cadaabkeed aliimin mulimin xanuujiya nabi walbina marka lasoo diray tawxiidku uga bilaabi jiray faqaala lmalau jamaacadii waaweyneyd waxay yidhaahdeen aladiina jamaacadii kafaru gaaloobay oo min qowmihii tolkii ah maa naraaka anagu kuma aragno ilaa basharan inaad dad tahay mooye oo milanaa anaga oo kale ah uma naraaka kumana aragno itabacaka inay ku raaceen ila ladiina kuwii mooye hum iyagu araadiluna liitayaasha ahaa baadiye ara'yi hadalkii u horreeyeyba way kugu raaceen yani ra'yigi kii ugu horreeyey arkeenba kamay fiirsanina way kugu raaceen wamaa naraa idinma aragna lakum idinka adigii cidda ku raacday calaynaa dushayada min fadlin wax dheeri ah bale nadunukum waxaanba idiin malaynaynaa kaadibiina beenaalayaal inaad tihiin qoladii waxay ku jawaabeen horta dad baa tahay annagoo kale waa ko midda waa dadkii ugu liitay wey weliba kama ayna fiirsan baadian ra'yi ra'yiga kii ugu horreeyey arkeen bay iska kaa raaceen wax fadligoodna deertihiina ma jiro beenaalayaalna waa idin malaynayn saasay ku yidhaahdeen marka dee dadkan ay iyagu liitayga ku sheegayaan ambiyada dadka hoose iyo dadka sare ma kala xigaan ambiyada kulli inay xaqa wada gaadhsiiyaan qofbana qofku xaqa ka hor qaato yuu ka wanaagsan yahay waa masaladii ninka hiraqle la yidhaha markuu weydiiye abu sufyaan binu xarbi sheeko dheer bay ahayde dadka raacay waa noocee dadkii ugu hoseeyey baa raacay buui ambiyada kuwa unbaa raaci sidoodaba iyaga dee wax mashquulin ma jira dadka hoose shaqada haynin ee hoose markay xaqa arkaan ba horey ka raacaya bilaal binu rabax alxabashi dadkii ugu hor rumeeyey buu ahaa isagoo addoona ah, abubakar sidiiq uu xoreeyey haddana dadkii wala soo sinmayo cabdiraxmaan bin coof walaashii buu guursaday cabdiraxmaan bin coof waa ninke waa nabigeena abtigii caleyhi salaatu wasalaam waa bere beni zuhra heerkaasuu diintu gaadhsiisay wey nin culimo ah oo jooga fil waqti alxaadir oo la yasi weligaa arki maysa faqaal almalow jamaacadii waxay yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo min qowmihi tolki ah ma naraaka kuma aragno ilaa basharan dad inaad tahay mooye milanaa annaga oo kale ah wamaa naraaka kumana aragno ittabacaka inay ku raaceen ila ladiina kuwii hum iyagu aaraadiluna noo xumxumaa baadia ra'yi ra'yiga ugu horreeyey ee soo baxay wamaa naraa idinma aragna lakum idinka adiga cidda ku raacday calinaa dusheeda min fadlin wax dheeri ah. bal nadunukum waxaanba idiin malaynaynaa kaadibiina beenaalayaa qaala wuxuu yihi nabiyullaahi nuux yaa qowmi tolkayow ara'aytum bal ka warrama in kuntu haddaan ahay calaa bayinatin xaq iyo xujo cad oo min rabbi rabbigay ka ahaatay oo wa aataani uu isiiyey rabbigay raxmatan raxmad min cindihi oo rasuulnimada iyo nabinimada isiiyey oo fa cummiyad ay idinka daboolantay calaykum dushiina ficilku waa majhuul laakiin musamaa laga lamayn facumiyad way idinka daboolantay calaykum dushiina anulzimukumuha managa idinku qasbayna waantum idinkuna laha kaarihuuna aada nacabtihiin haddaad doonaysaan baan wax idiin sheegi lahayn oo idiin sharci lahayn managa qasab idinku gelinayn oo diinta idinku siinayna wey oo qalbigiina qasab ugu shubayna wey qaala wuxuu uhi yaa qawmi tolkayow ara'aytum bal warrama in kuntu haddaan ahay calaa bayinatin xaq dushii xujo cad oo min rabbi ka ahaatay oo allah subxaana watacaala xujo isiiyey wa aataani uu isiiyey raxmatan raxmad min cindihi agtiisoo rasuulnimo iyo nabinimo ah. oo fa ay daboolantay calaykum dushiina anulzimukumuhaa ma annagaa idinku qasbayna damiirku wuxuu noqonayaa xaqa weyn wa antum idinkuna laha kaarihiin aada necab tihiin dee karta mar haddaad necab tihiin idinku qasabno laakiin haddaad rabtaan waa idiin sharci lahayn yaa qowmi tolkayow laa as'alukum idin weydiin maayo calayhi calaa tabliiqi risaala maalin wax horta hanti ah idin weydiin maayo i dhihi maysaan xoolaad naga rabtaa in ajriya maa ajriya ajriyaygu ma aha ilaa calallahi alla dushiisa mooye allon baan anu ku leeyahay wamaa ana aniguna ma ihi bidaaridi ladiina kuwii nin eryi ma ihi aamanuu muminoobay maxaa yeelay inahum iyagu malaaquun rabbihim ragbigood bay la kulmayaanoo camalkooday rabbi ula tegayaan walaakinii anigu araakum waan qawma qowm inaatiin tajhaluuna iska jaahiliyeen wuxuu ku yidhi horta waxaan sigaa idin weydiin maayo anigu ha ajri waxaan ku leeyahay allah suuragalna ma aha muminiinta idinku aada yasaysaan inaan eriyo suuragal ma aha xaggee iqaadi haddaan eriyo wey marka waxay ka dhigan tahay inay yidhaahdeen iska eri kuwa wyar way iska sharfina kuwaasoo de kula jooga kulma fadhiisan karee de balku waa iska eri inay yidhaaheen sidii nabiga ay u yidhahdeen calayhi suhayb iyo salmaan farisi iyo bilaal binu rabax iyo iska eri bay yihiin aan kula fadhiisanay kula sheekaysanay ila tolkaa baanu nahay wayaa qawmi tolkayow laa asalukum idin weydiin maayo calayhi cala risaala calaa tabliiqi risaala maala wax walaa idin weydiin maayo in ajriya maa ajriya ajriyaygu ma aha ilaa cala allahi alla dushiisa mooyaane wamaa ana aniguna mi ihi bidaaridiladiina kuwii nin eryi ama nu rumeeyey maxaa yeelay ilaahooday u tegayaan maxaana iga galay maraday muminiin yihiin inahum iyagu malaaquu rabbihim rabbigood bay la kulmay walaakinii anigu araakum waan idin arkaa qawma qoomintan tajhaluuna iska jaahil yeeli wayaa qoomi tolkayow man axadkeebaa yansurunii iiga gargaari min allahi alla xaggiisa in daratum haddaan caydhiyo yaa alla iga celi haddaan anugu caydhiyo oon hadalkiina yeelo afalaa tadakaruuna miyaydaan waantoomaynin nabiyulaahi nuux sidaasuu ula hadlay yaa qowmi tolkayo man axadkeebaa yansurunii ii gargaari min allaahi alla xaggiiso cadaabka alla yaa iga celin in daratuhum haddaan eryo afalaa tadakaruuna miyaydaan waantoomayna walaa aquulu lakum idin malihi cindii agtayda waxaa ah khazaainullah alla kaydkiisii iyo hantidiisii anigaa haya idin malihi walaa aclamu lkayba qaybkaan ogahayna idin malihi walaa aquulu malihi inii anigu malakun malag baan ahayna malihi walaa aquulu malihi liladiina kuwii tasdarii ayasi acyunukum indhihiinu lan yutiyahum allahu khayran alla khayrsiin maayo taa malihi iyadan saaniga qabsada bu anu waxaa suuragala inay u yardusiyeenoo warde malagna ma tihin khasinadna ma haysatide maxaanu kugu raacnaa dee intaa midnaba anugu ma sheeganin wey maba ihiba walaa aquulu lakum idinkuma lihi cindii agtayda waxaa ah khazaa'inullaahi alla kaydkiisii xoolaan hayaa malihi walaa aclamu ma ogi alkayba waxa maqan baan ogahayna malihi walaa aquulu malihi inii anigu malakun malag baan ahay walaa aquulu malihi liladiina kuwii tasdarii ay yasi acyunukum indhihiinu lan yuutiyahum allahu khayra y sidan idinku aad ishaysaan bayna waxba u helaynin malihi allaahu allah baa aclamu og bimaa fii anfusihim naftooda waxa ku jira anu dee daahirkaan arkaa daahirkooduna waa fiican yahay hoos wixii u qabsan ilaahay baa kala xisaabtama anugsa daahirkooda baan ku xisaabtamay ninkii wanaagsan umaan nid saaxiib allahu alla aclamu og bimaa anfusihim naftooda waxa ku sugan inii anigu haddaan eriyo idan waktigaa lamin aalimiina aalimiintan ka mid noqo eriyo inii anigu idan waktigaa haddaan eriyo lamin aalimiin qaaluu waxay yidhaahdeen yaa nuuxu nuuxow qad jaadaltanaa horta waad nala murantay fa agsarta waad badisay jidaalanaa murankayaga ee fatinaa bimaa shaygii tacidunaa aada noo sheegayso noo ballan qaadayso in kunta min asaadiqiina kuwa runtan sheega haddaad ka mid tahay waxaa uga fiicnayd inay yidhaahdaan bal aanu fiirsanna waa ku raacaynabaa uga fiicnayd cadaabkaad sheegaysa bal noo kaniy murakii baad nagu halqaba meeshaa ku dhamaaday sidaasay yidhahdeen qaalu wuxuu yidhi yaa nuuxu nuuxow qad jaadaltanaa waad nala murantay fa agsarta waad badisay jidaalanaa muranka yagii fatinaa noola kaali bimaa shaygii taciduna aada noo ballan qaadi noo yaboohi in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegay qaala wuxuu yidhi inamaa yatiikum waxaa idinla iman bihi cadaabka allah inshaa hadduu doono wamaa antum idinkuna ma tihin bimucjiziina kuwa alla cajiis gelin kara macnaha waxa wey anuma haya de kuwa cadaabkaad sheegaysaa maba hayaba anuge waxaad iga weydiinaysaa ani shaqadeyda waa inaad isoo raacdaan dacwada idin gaadhsiiyo wey cadaab maba haya anugu yuu leeyahy qaal wuxuu yidhi inamaa yaatiikum waxaa idin lama bihi cadaabka allah inshaa hadduu doono weyn wamaa antum idinkuna ma tihdin bimucjiziina alla kuwa cajiz gelin hor ka baxsan kara ma tihdin walaa yanfacukum idin anfici maayo nusxiya aniga nasiixadayda in aradtu haddaan doono an ansaxa lakum inaan idiin naseexeeyo khayr idiin sheego in kaana allaahu alle hadduu yahay yuriidu kii doonaya an yudikum inuu idin lumiyo huwa alle rabbikum waileyhi xaggiisa turjacuuna u noqonaysaa wuxuu yidhi idin anfici maayo haddaan idinla taliyo oon wax idiin sheego naseexadu waa ruuxa ood wax fiican oon khayaano lahayn u sheegto haddaan idiin naseexayo waxba idin tari mayso hadduu allaba doonayo inlumayodhe ilaa alla idin xukume maanaa idin xukuma walaa yanfacukum idin anfici maayo nusixiya aniga naseexadaydu in aradtu haddaan doono an ansaxa lakum inaan idiin naseexayo in kaana allaahu alla haduu yahay yuriidu kii dooni an yuguyakum inuu idin lumiyo huwa rabbukum rabbigiinni wey isagaa idin maamulo dee oo suurdhihi isagaa garan wailah xaggiisaa turjacuuna laydin celin am yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraahu nebi maxamed baa been abuurtay qul waxaa tidha in iftaraytuhu haddaan anigu been abuurtay fa calaya dushayda waxaa jiraami dembigayga wa ana aniguna beriun beri baan ka ahy mimaa waa in yaroo lagu soo dhex daray qisadii baa lagu soo dhex daro intaan si gaara ah nabiga dee nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa qisada loo haya waa nabiga intaa yari marka nabiga ishaaraysa oo nabiga lagaga soo dhex am yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraahu nabiyullaahi maxamed been abuurtay qul waxaa tidhaa in iftaraytu haddaan been abuurtay fa dushayda waxaa ah ijraami dembigayga waana aniguna beriun beri baan ka mimaa tujrimin waxaad dambaabteen waxaa weeye meesha soomaalidu adna allah adna allah labadii ruuxi waxba iska gelina kala tegaysa wauuxiya waxaa loo waxyooday ilaa nuuxin annahu shaniga meesha jiraa waxaa weeye lan yumina rumayn maayaan min qawmika adiga tolkaa ilaa man qad aamana wixii rumeeyey mooye hadda ka horo ee falaa tabtais ha quusanin oo ha walbahaarin bisababi maa shay sababti kaanuu an yafcaluuna kuwa sameey nabiyullaahi nuux markuu ka xaal waayo oo wax walba sameeyey rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara yuu ku habaaray ilaahu iga xukun oo qolada si uun iga dheh yuu ku habaaray markaasaa sida loo sheego la yidhi waxba hadaalin dib dambe ruux dambe oo rumeeye arki maysida waa la baabi'inaya ee ka ogow wa uuxiya waxaa loo waxyooday ilaa nuuxin annahu xaaladda jirtaa waxaa weeye lan yumina ma rumaynayo min qowmika tolkaa ilaa man qad aamana qofkii hadda ka hore rumeeye mooye falaa tabtais hawalbahaarin oo ha quusanin bisababi maa shay sababti kaanaan yafcaluuna kuwa sameeyey waxay sameeyeen ee dhibka ahe kugu geysteen sagaal boqol iyo konton sano yudaaci ahaa hataa waxaa intay caruurta u yeedhaan bay caruurta tuurtuuri jireen nabiga caleyhi salaatu wasalaam wasnaci lfulka doon samee baa lagu yidhi biacyunina aragtidayada anaa ku arka oo ku ilaalina samee iyo ilhaamintanada sancada anaa ku bari walaa tukhaadibnii ha igala hadlin fi ladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey maxaa yeelay inahum iyaga muqriquuna waa lamaansheyn markii doonta nebiyulaahi nuux loo fasaxay waxaa la yidhi markii la ogeysiiyey geedka saajka la yidhaha buu ka sameeyey markaa geedo badan buu beerayey baa la yidhi ilan markiiba wuxuu ku bilaaba mahaye aduu dhowr sanay ku qaadatay adigu inta badan waxaa la yidhaahdaa dheerarkeedu sideetan mitir weeye ballaadhkeeduna waa ilaa konton meelahaasaa lagu tilmaama aduu qise waxaa jirta cajiibho ibnu dabari uu sameeyo hadda aynaan u baahnayn aduu markii wixii uu isu keenay wuu bilaabay meel cidlo ah ku bilaabay war muxuu ahaa ninkan waa ayadaha inagu soo socda wey insha allah wasnac ilfulka doon samee biacyunina aragtidayada ku samey anoo ku ilaalinay ku xifdiyay iyo wawaxyina ilhaamintayada aan ku ilhaamin aday sancada ku barayn waxyigu waa ilhaam sancada tababar hore uma haysanin markaasaa la baraya walaa tukhaadibnii ha igala hadlin oo ha iigu dacwoonin fi ladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey maxaa yeelay inahum iga muqarquuna waa la maanshayn yani waa la xukumay inay maanshoodaan dacwadda ma iima sheegi kartid wey allah subxana wataala